waa xadiidka laba kun todoba boqol iyo lix iyo sagaashanaad can abi hurayrata radi allahu taala anu arda qaal lacana rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam alrajula yalbasu libsata almar'ati walmar'ata talbasu libsata alrajul xadiidkaas abu daawuud ayaa soo saaray waa xadiid saxiix ah weeyaan xadiidka labaadna wa fii riwaayati liabi daawuud wuxuu hoos jooga xadidka laba kun sideed boqol iyo saddexaad wa fii riwaayati liabi daawuud أن النبي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله أبو داود النسائي حديث كأسنا وصيح ويان باب خاتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خاتمك رسولك iyo faraatigiisa iyuu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun sideed boqol toban iyo saddexaad can shucbata waxaa laga wariyey can qataada wuxuu ka wariyey qataada can anas bin maalikin wuxuu ka wariyey radia allahu tacala ardaa waraxima qataadata washucbata qaala wuxuu yidhi anas bin maalik kataba annebiyu nabigeen ayaa wuxuu qoray sala allahu calayh wali waslem kitaaban kitaab ayuu qoray aw amaba araada nabigeenu wuxuu doonay an yaktuba inuu kitaab qoro ama waraaq qoro weeyaan waraaq la diraayo inuu nabigeenu qoro ayuu doonay ama uu qorayba fa qiila lahu waxaa loo yidhi innahum dadka aad wax u qoraysa laa yaqra'uuna ma akhriyaan kitaaban qoraal iyo waraaq ilaa makhtuuman mid moorigaraysan ama shabadaysan mooyn mid kale ma akhriyaan weeyaan fatakhada nabigeena wuxuu samaystay khaataman fargashi oo min fidatin fido laga sameeyey naqshuhu qoraalka kor ugu qoran wuxuu ahaa muxammadun rasuulullah nebi moxamed waa adeega alle subxaana wa tacaala ka annii waaba anoo anduru eegaa ilaa bayaadihi cadaantiisa fidadii fii yadihi gacantiisa faraatigii faqultu waxaan idhi qataata waxaan ku idhi shucba ayaa dhihi ruwaadda ka eh. man qaala naqshuhu muxamadun rasuulullah naqshiga iyo qoraalka ku qorna oo lagu muxuu ahaa qoray muxamadun rasuulullahi ayuu ahaa ninkii yidhi kee weyaan qaala anasun ay anas ibnu maalikin khaadimi rasuuli illaahi sala allahu calayh ali muslim xadiis soo saaray marka nabigeena sal slm faraati ayuu samaystay faraatigaana qeybtiisa kore faraatiga qaybtiisa kore meesha faska ahoo kuusan ayaa waxaa lagaga sameeyey shabad muxamadun rasuulullah muxamed rasuul allah saas isu daba taalla oo muxamed ee hoosaysa rasuulka allahna ay saa u sarraysa sala allahu alayhi waali wasalam sidaa weeyaan waraaqihii nabigeenna sala allahu alay slam uu khatmiga ku dhuftay qaarkood weli sawirradooda waa la heli karaa waa la helaa weeyaan waa yahay xadiidka laba kun sideed boqol toban iyo afaraad can anas maalik waxaa laga wariyey radi allahu ta arda ana abaa bakrin sidiiq radia allahu taala arda lamaa goortii istukhlufa lamaa goortii istukhlifa khaliif laga dhigay khaliifat almuslimiin muslimiinta madax looga dhigay kataba lahu wuxuu u qoray anas ayuu u qoray waraaqda waxaa qori sayd abubakar markii loo dhiibay dowladnimadii madaxnimada islaamka loo dhiibay wuxuuna qoraya anas bin malik radi allahu ta arda wa iyo faraatiga amaba shabada naqshiga ku qoran alaaثata asطurin saddex sadr muxamadu saطrun waa sadr warasuulu rasuulna saطrun waa sadr wallahu alla weynana saطrun sadr weeyaan sidaasay u samaysnayd ama uu samaysnaa khaatumka amaba shabada nabigeena sal ا slm faraatiga ugu samaysnaa buhariy xadii soo saaray wa fii riwaayati riwaayadna amaba zaad wuxuu ku fi riwaayati riwaayat kana khaatamu الnabiy nabiga sala allahu calayhi wasalam khaatumkiisa iyo faraatigiisa weliba shabada u ahaa fii nabiga gacantiisa ku sugnaa sala allah alay slam kadibna waa fii abi bakrin abi bakr gacantiisa ku sugnaa bacdahu gadaashi markuu nabig dhin sal slm farta waxaa la geliyay abubakr ilaan isaga ayaa muxua muslimiinta maamulkooda haya wa fii yadi cumar cumar ayaa muxuuaha gacantiisa uu ku jiray bacda abi bakrin abi bakrin gadaashi falamaa goortii kaanuu ahaaday cumaanu sayid cumaan oo sayid cumaan madaxnimo muslimiintu la wareegay oo khilaafat almuslimiin uu gacanta ku qabtay jalasa wuxuu ku fadhiistay calaa bi'ri ariis bi'riga ama ceelka loo yaqaan ariis ayuu dul fadhiistay qaala wuxuu yidhi fakhraja alkhaatamu kaatumkii ayaa mxuu ah, ama faraatigii ayaa baxay faahraja faahraja wuxuu soo saaray alkhaatama khaatimka ayuu soo saaray io faraatigii wuxuu gudagal yacbau bihi inuu mxuu ah, ku fara ciyaaro inuu mxuu ahaa soo saaro kadibna uu mar geliye mar soo bixiyo oo ku ciyaaro ayuu gudagelay fasaqaa dhacay marka ceelka ayuu ku dhacay qaala wuxuu yidhi fakhtalafnaa noqonay alaaata ayaamin saddex maalmood maca cumaana cumaan aan meesha kula laabanay ceelkii fananzaxu waxaan biyaha ka dhammaynayn albira ceelkii falam najidhu ma aanan helin saas ayuu yidhi muxuu anas bin malik radia allahu tacala canhu ardaa bukhaari soo saaray xadiidkan waa xadiid cajiib ah. biir arisna qiso cajiib ayuu leeyahay nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam subax subayada ka mida kamaa cinda albukhaari wakhayrihi ayaa waxa dhacday in ninka la yidhaha anas bin malik ninka la yidhaha abu masal ashcari afwan radia allahu tan inuu go-aan iska qaatay wuxuu go-aan ku qaatay uu habeenkii markuu baryey aroortii uu go qaatay la axrusanna rasuula allahi sala allahu calayh waali nabiga ayaan maanta waardiye ka qabani cid u dirsta lama arko isaga ayaa iska go inuu nabigaan waardiye sal allah alay w slam waa soo weyse qaatay gurigiisa kadibna masjidku soo galay masjidka nabigeena sal allahu alay slam walaalkii abuu muuse walaalkii oo isna soo weyse qaadanina inay israacaan ugu talagalayna wuu ka dambeeyey masjidku yimid nabigeenna kama helin guryihii ayuu soo maray guryihiis waxaa lagu yidhi nabigeena uu baxay inuu qubo aaday ayuu ogaaday ila nabigeena sal l slam kaana yadhabu ilaa quba kula sabtin raakiban wamaashiyan fa yusallii fii rakcatayn sabti kasta ama usbuuci hal maalin oo maalmaha ka mid ah ayuu nabigeena aadi jiray sal slam quba kadibna laba oo sunna ayuu nabigan ku dukan jiray si ajarka cumrada uu hela sala allahu calayhi waali wasalam kadibna meesha ayuu aaday nabigeena sal l slam waa meel xaayid ah beer gudaheed oo waliba xiran ku jira ceelkaasna meesha uu ku dhex yeela biiri ariiskaas waa quba biiri ariiska hadda tawsicada quba masjidka quba tawsicadiisa meesha balaarinta la ballaariyey ayuu galay oo dhismaha kuma jira laakiin meel hadda teendho weyn lagu dhisay sanad ka hor ay ugu dambeysay taqriiban muddoadii dhowr bisanad ah, wax yar dhiman marka teendhada weyn oo dhanka midigta qiblada ka xigta meesha laga dhigay halkaas ayuu ku oli jira bir aris halkaas weyaan booskiisa halkaas beerta ku taallay ayuu nabigeena galay sal slm xaajadiisa ayuu soo gutay wuu soo weyse qaatay kadibna ceelka ku yeelay ayuu intuu nabigeena daf yiri eh, karkaarkiisa ku fariistay qarkiisa dhinaciisa ayuu ku fariistay lugaha ayuu nabigeena ku raaracay sal l slm kadibna albaabkii abuu muuse nabiguu salamay kadib albaabku fariistay albaabku maduu fadhiyey kadibna qof baa albaabka soo riixay markaasaa wuxuu yidhi waa kuma markaasaa wuxuu yidhi wa abubakrin radia allahu taala arda abubakr markaasaa wuxuu ku yidhi rislik halkaada taagnow booskaada joog meeshaan cid u dirsta lama la socda halkaada taagnow nabigu u tagay sal l slm wuxuu yidhi nabi allo ayaa albaabka taagan inuu soo galo ayuuna fasax weydiisanayaa nabigeen wuxuu yidhi idin lahu wa basharu biljanna oo idin jannana ugu bashaaray kadibna ninka la yidhaahdo sida abubakr uu soo gala nabigan ayuu salaamay sal ll nabiga ceelka uu ku fadhiyo lugaha ku raaracsaday ayuu dhanka midigta fariistay muddo yar kadib haddana nin baa soo riixay intaana abumase wuxuu leeyahay walaalkii in yuriid illaahu bihi khayran yati bihi ilaahay ninka hadduu khayr la doono nin kale walaalkay ilahay baa keeni doona subxana wa tacaala saasuu leeyahy ilan jannadii laiskugu bashaarin o arkaa moogta meesha waxbaa ka socota hawl adagaa ka socota yacni waxaa la qaybina dhaxal aad u weyn oon la heli karin ilahana si subxana wa tacaala kadibna waxaa dhacday in la soo riixay mar labaad markii la soo riixay albaabkii wuxuu yidhi waa kuma waa cumar markaasuu yihi calaa raslik halkaa taagnow meeshii ku noqday nabigan u taga sal l slm arrintii uu sheegay inuu cumar taagan yahay u eedan uu yidhi wa bashiru biljanna cumar ayaa soo galay isna nabigan ayuu salamay sal slm kadibna dhanka midaxda ayuu ka fariistay lugihii ayuu meesha ka raaracsaday sidii ayaa loo fariistay kadibna muddo yar kadib waxaa soo galay nin kale oo albaabka soo riixay markaasuu yidhi waa kuma markaasa wuxuu yidhi waa cumaan halkaada taagnow nabiga u tagay sal l slm wuxuu yidhi nabi alla cumaan ayaa halkan taagan riwaayaad qaar waxay leeyihin nabigana sal slm markii hore si baraad la-aan uu fadhiyay caadi iska ah oona isuduub ku jirin markii la yidhi cumaan dharka ayuu isku celi nabigeena sal dharkiis ayuu si fiican iskugu hagaajiy bowdooyinkii dabcan maba banaanen laakiin lugihii iyo wixii muxuu ahaa si fiican buu rag u hagaagsaday markii la weydiinay wuxuu yidhi miyaanan ka xishoonaynin nin ay malaa'igta alla ka xishoonay subxana wa tacaala marka wuxuu yidhi idan lahu wabashirhu biljanna calaa balwa tusiibuhu janno ugu bishaaray iyo balaayo ama musiibo ku dhec doontana u sheeg inay ku dhec doonto laakiin jannana wuu heli doona akhirka saas ayuu nabigeena ku yidhi sal l slem sidii ayuu u sheegay wuu soo galay inna lilahi wa inna ileyh raajicuun nabigu salam sal l nabiga labadiis dhinac waa buuxaan kadibna qaybtii karkaarkii ka soo horjeeda nabigeena ayuu ka horjeestay halkii ayaa marka ka raarciyey lugihiisa radia taala arda ceelkaas waa ceelkii isaga laftirkiisii waa ceelkii saddexdooda jannada lagu bishaareeyey saxaabada nabigeenana sal slm in badanoo ka mid a ah, cabdullahi bin cumar baa u batee nabigeenna acmaashu uu sameeyey xataa ficil ahaan iyo meelaha hataa uu ku cibaadaystay way tegi jireen cabdullahi bin cumar ugu badnaa radi allahu ta kadibna qisadan hadda markaas halkaasay ka dhacday ceelkii ayaa marka uu tegey meesha ayuu fadhiyey kadibna khaatumkii oo soo nabigeena sal slm oo abubakar soo maray oo cumar soo kadibna isaga soo gaaray oo muddo weliba toban sano toban sano u hay toban ka mid ah ayuu marka watay laba san markay harsan taqriiban sida ay riwaayaadka qaar sheegaan ayuu marka uu ku fara ciyaaray waad garanaysaan qofka markuu murugaysan yahay wax badan buu samaynayaa baraadla ayuu qofka wax uu mxuuaha in wax ujeex laga yaaba wax uhalay laga yaabaa dhulka waxaa xariiqa laga yaabaa yacni waxyaabo badan inuu qofka sameeya laga yaaba qaar baa cidyaha xitaa dadka qaar cunaan wamaa ilaa dalika oo marka baraadla iyo humuumta muslimiinta oo telefoon ma diyaarad ma baabuur ma jiro meesha uu xukumaana china meel ku dhow ayaa muslimiinta ayaa xukunkooda uu jooga ilaa ardu sham inta hadda caalam islaami loo yaqaan inteeda badan gacantiisa ku jirta isaga ayaa maamuli inta ayada waraaq la soo diray oo soo saaray ama shimbir la soo saaray ayaa laga yaaba akhbaarta in laga helo weliba fitantii iyo khawaarijta iyo beladii iyo imtixaankiina marka ayada waxaa weya way bilowdeen muxuu ahaa shuushoodooda iyo shoobaradooda way bilaabatay calaa hada saas marka isagoo murugeysan kolleyba laga yaabaa inuu ku fara ciyaarayey ama uu soo bixinayey ceelka ayuu kaga dhacay ceel markuu kaga dhacay ceelkii saddex maalmood ayaa la hawaayey oo la dhuraayey oo biyihii laga dhameeyey oo xataa turaabtii ciiddi ku jirta la soo bixiyey lawa fa min dalika alyowm tagayara annaasu calayh ay leeyihiin riwaayadka qaar maalintaa laga bilaaba ayaa dadkii qalbigoodii marka la galay oo muxuu ah cumaan in lagu kaca ay bilaabatay radia taala arda marka biris halkaas weyaan qofkii magaalada madiina taga marka wuxuu ka barbaari karaa markii masjid quba aad tagto qiblada eh, dhanka midigta ah masjidka markuu sidaa yahay barxadda dhanka midigta ah oo hadda weli kale in la dhisin kala ma aqan lakin teendho weyn ayaa ku dhisan hadda teendhada ayada ah dhankeeda ayuu qofka barbaari karaa wallahu aclam waayahay xadiidka laba kun sideed boqol iyo iyo toban i shanaad can anas bin malik waxaa laga wariyey radi allahu taala arda ana nabiya nabigana sal slm kaana wuxuu ahday khaatamuhu fargasheegiisa min fidatin fida qalin ayuu ka samaysnaa wa kaana fasuhu meeshiisa kuusano faskana wuxuu ahaa oo minhu isaga ka mid ah wa kaana wuxuu ahaade asuhu askiisana minhu ay min ai i ayuu ka samaysnaa buhari aya xadii soo saaray mali waa wariyey radi lahu taa ana rasu sl labisa wuxuu xirtay khaatama fidatin fid fargashigeed ayuu xirtay fii yamiini midkiis ayuu ku xirtay fiihi waxaa ku sugnay fasun kuus xabashiyun ee xabashi loo tiiriyey oo sida xabashada u samaysato kaana wuxuu ad yajcalu fasahu faskiisa wuxuu nabiga yeeri jiray sl slm mima yeli kafahu calaa cashiis xaggeed ayuu soo marin jiray sida annagaan kor u marin u marin jirin hoos ayuu nabigeena marin jiray sala allahu calayhi waali wasalam waa yahay xadiidka muslim ayaa soo saaray xadidku laba kun sideed boqol toban iyo todobaad can anas bin malik waxaa laga wariyey radi allahu taala ard qal wuxuu yidhi kaana khaatamu nabiyi nabiga fargashiisu a sal slm fii hadihi tan ayuu ku sugnaa fartan ayuu ku jiray wa ashaara wuxuu farta ku fiiqay ila alkhinsiri faryarada oo min yadihi alyusra gacantiisa bidaxda ah nabigeena sala allahu alay slam gacanta bidaxda ah faryaradeeda khinsar iyo binsar iyo luusta iyo sabaaba iyo alibhaam eh, intaa weyaan marka faryarada dhanka bidaxda ah ayuu nabigeenna ugu sugnaa ayuu leeyahay saxaabiga jaliilka ah ee anas bin malik radia allahu tacala anhu ardaa waxaa kaloo noo imaan doonta inuu nabigeenna dhanka midigtana gashtay marka isma diidaayan inuu marna taa marna tan gashtay isma diidaayaan weyaan muslim ee soo saaray waxyaabaha la yaab kale waxaa weyaan aan aad ula yaab waxaa kamida mid ah farahan intooda badan waa kala madax banaan yihiin farahan o arkaysa ah, u nasiyey waa kala madax banaan yihin saa dhulku dhigto faryarada kaligeed aad bootin kartaa maruusitadana kaligeed aad bootin kartaa suulkana waa la mid dhaxna waa la laakiin middaan eh, binsarta ah fiiriya kaligeed aad looma bootin karo bal ay inta kale waad kor u qaadi kartaa ma tijaabiseen iiriya hala tijaabiye haye suulka gooni u boodayaa waa taan tanna waa taa h tanna waa taa laakiin middan markaad dhaqaajinaysa labada dhinacyaha ka xigto inay la dhaqaaqaan u fiiriya keligeed inay dhaqaaqdo waa adagta inkastoo dadka ay kala tafsan yihiinoo dadbaa mota dhegta keligeed dhaqaajiyo soo arkin dad dhegta keligeed ka siina nin baa san keligiis kaaka siini dadkaas noocaas kuma jiraan kuwaan ka hadlayn dadka caadiga weyaan marka waxaa weeyaan maxaa yeelay neerfaheeda neerfaha ayada gooni uma ahan kuwan kale neerfoodu gooni weyaan inta badan laakiin neerfaha waxay la wadaagtaa labada dhinacyaa ka xigay la wadaagtaa subxaan allah subxaan allah cajiib waa yahay waa yahay xadiidka laba kun sideed boqol toban iyo sideedaad can cali bin abi talib waxaa laga wariyey radia allahu ta ana nabiya nabigeena sal slam kaan waxaay yatakhatamu mid eh, fargashiga gashto fii yamiinihi midigtiisa soo ma jeed marka labadaba inay dhib lahayn ayaa laga qaadanaa saacad waa lamid saacad soo ma arkin dad hadda midig ku wato oo badan iyo dad bidax ku wato oo badan labadaba dhib weyn ma laha insha allahu tacaala maadaama nabigeena khaatimka labadaba u gashtay labada xadiidna mawjadan midna abu daawuud iyo nasa ayaa soo saar waa saxiix midna muslim ayaa soo saaray weeyaan waaya baabu taqliidi lmushrikiina gaalada in lasu ekaysiiyo amaba la dhaajiyo oo sida ay sameeyaan laga daba sameeyo fii libaasihim dharkooda i wahay-atihim iyo qaab labiskooda ama qaab nololeedkooda ayuu baabkan u baab yahay qaabka ay u libisanaan qaabka ay u shallaysanaan qaabka ay muxuu ahaa wax cunaan in ayaga la dhaajiyo oo sidooda ayaga muxuu ahaa sida ay samayna la sameeyo oo ayaga lagu daydo ayuu baabkan u baab yahay in arrintaa ay ficnayn xadiidka an ibni cumar cbdulahi bn cumar waxaa lg radi allahu taala anuma qal cbdullahi bn cumar qaala rasul rasulka wuxu yiri sal slm man tashabaha qofkii isu ekaysiye biqowmin qola fa huwa isaga minhum ayaga ayuu ka mid yahay abu daawuud ayaa soo saari xadiidun xasan annaga dhibka haddana haysto u weyn waxaa weya dhallinyaradeenni ilaahay xalka astura waxaad la yaabaysa wa yacnii intooda badan ilaa man raxima rabbuka mahalkooda ay ku dayanayaan waa gaaladaas kubadda ciyaaro ama gaaladaad heysto ama gaaladaad moodalka iyo mxu waxyaabaha soo saarto yacni waxyaaba alla yaab kale ay ka mid tahay meel hadda aaadan garan lana waa la samayna maaa la samayni dhalinyaradii haddii xataa uu tuule ataa joogo tuule hadduu joogo oo meel xataa aanan tvgaas ka eegaya kadibna maanta laba iy tobanka gaalkaas isu ekaysanaya lebiskiisi sarwaalkiisi shaatigiisi koofidiisi waxaa weyaan timihiisi eh, lebiskiisi faraatigiisi wixiisi wax walba noocaas waa imtixaan man tashabaha biqowmin fa huwa minhum ayaga ayuu ka mid yahay adduun ayuu ka mid noqonaya aakhirana ayuu ka mid noqonaya qofka almaru maca man axaba yowma alqiyaama soo ma ahayn qofka qofku u jeclaaday maalinta qiyaama la mid noqona nabigeena sal alla slm isagoo socda nin baa u dhawaaqay nabi alla wuxuu yidhi nin baa dad jecel walamaa yalxaq bihim mana kadaba tegi karo oo ma haleeli karo camalkooda ma qaban kara meeshay degaan ma samayn kara aqoontooda ma yeelan kara laakiin waa jecel qalbigu ka raba culimadii ayuu jecel yahay ahlu mujaahidiinta ayuu jecel yahay ahlu islaamka ayuu jecel yahay ahlu khayrka ayuu jecel yahay laakiin meesheeda ma gaari kara nabigan wuxuu yidhi sal sl almaru maca man axaba yowma alqiyaama maalinta qiyaama dadka uu jecla ayuu la joogaa allahuma inaa nuxibu rasuulaka muxamada sal l slem wjamic alambiya wlmursaliin wanuxibu saxaabata nabiyika muxamedi sal l slm fajcalna minhum fajcalna macahum yowma alqiyamati ya rab alcaalamiin marka kuwaana kuwaan ay kuwa messi jecel kuwa waxaa weeyaan rolando jecel kuwa jecel muxuu ahaa michael jackson jecel kuwan muxuu ahaa jecel ayagana maalinta qiyaama kuwaas ayay la mid noqonayaan nabigana ayaa sheegay sal l slm almaru maca man axaba yowma alqiyaama maalinta qiyaama qofka qofkaas uu jecel yahay ayuu la boos istaagaya marka dhallinyarada arrinta ayada digniin ha u noqoto arrinta ayada ha u noqoto wax xaajiz ahoo ka reeb ha u noqoto maalinta ayada haddii mxu gaaladaas isku meel laidin keeno naartum baa lidin geynaya meel kaloo lidin geynaya lama arko nasal allah asalama alcaafiya wandur waxaad eegtaa fii taqliidin fi libaas dharka gaalada oo mxuu aha la dhaajiyo ama sidoodoo kale loo labeysto xadiidka laba kun sideed toddoba boqol iyo wa fii farqi ashacri wa sabqihi timaha mxuu aha kala sheexaynteeda timaha in eh, la raangiyeeyo waxaad ka eegtaa iyadna gaalada laga shabah laba kun todoba boqol iyo xadiidka laba wa fi shawaaric walixa shaarubada iyo garkan waxaad ka eegtaa xadiidka laba kun sideed iyo afaraad wa fi itibaaci ilumami saabiqati ummadii hore oo sidoodii loo dhaqdaan xadiidka sideed sideed boqol iyo saddex iyo eeg ayu kule imaamka raximahullah baabun in allaha alla weyne jamiilu waa mid aad qurux badan yuxibu jecl jamaal wax quruxsan rabbiga jecel rabbiga subxana watacaala xadidka labakun sideed boqol iyo labaatanaad can jaabir bn cbdillahi waxaa radi allahu taala anuma qala jabir bn cbdillahi ataana rasul nabiga al noo yimid sal slm fara wuxuu arkaa julanin shacitan ee basaasan aad u muxuu ahaa dayacan waa nin aad aan iskugu adanin dharkiisa iyo habkiisa waqad tafaraqa shacruhu timihiisana ay mxuu ay kala tageen faqaala wuxuu yidhi amaa kaana miyuusan an yajidu mid hela haada kan maa yusakinu bihi shacrahu timiis waxaad ku dejiyo ood iskuga aadiyo mid heli kara miyuusan ahayn wara'a rajul aakhar nin ayuu arkay wa calayhi iyaabun wasikhatun dhar wasakhaysan ayuu muxuu xihan yahay faqala wuxuu yidhi ama kaana miyuusan hada kan yajidu mid hela maaan biyo yaqhtasilu bihi ama yaqsilu bihi uu ku dhaqa thawba ahayn mid heli karo abu daawuud nasaa nasaa-i ma sheegen waa xadiid weeyaan arrintan marka arrin aad muhiim ah wa muhiim aad bay u tahay waad dadka masaajidda ku tukada oo muslimiinta ah ayaad kaga qiyaasan kartaa dadka kale dadka masaajidda imaada waa andafu khalqi wa ilaahay subxaana wa tacala khalqiisa waa ka dadka uga nadaafado badan shan jeer ayay weyse qaadanayaan shan jeer ayaa laga yaaba inay cadiyaystaan waxaa laga shan jeer inay soo barfumaystaan laga yaabaa waa dadka ilaahay subxaana wa tacaala qowlkiis ku dhaqmay waxaa weeyaan khuduu ziinatakum cinda kulli masjid salaad kasta iyo meel makaanu kasta markaad tagaysaan quruxdiina qaata waatu rabbi leh wa tacaala dadka ayaga marka hadii lagu arko dad wasakhaysan ama dad nadaafadooda ay hoosayso haddii lagu arko kuwa banaanka maxaad umalaynaysaan marka kuwa banaanka maxaad umalaynaysaan nin baa wuxuu le waan furi waan furi waan furi waa laga maxaad u furaysaa maya naagta waan furi mid baa waxay leedahay ninkaan maba lii tusi kara iga fura yaan ma karo waxaa dhici karta nadaafad xumi inuu naagta ninkaan u fura bas wax kale ayna jirin naagtaa ninkan waxay u araysa waxaa laga yaabaa inuu cadi xumi iyo mxuuaha nadaafad xumi iyo waxaa weyaan jirkiisa oonan soo carfayn darteed inay uga cararta laga yaaba arintaad mabciisanaysa culamaale arinta ayada arin jirta oo aad u dhacdo weliba haddii aad aragtaan naag la naag mxu halii furo halii furo horta ninka mxuuaha saasa loo yar dhawaado oo bal siduu u carfa hala eego waxaa dhici karta xaqiiqatan raggan qudaada oho qaadiyaalka ah raggan qaadiyaalka waxyaabahaasay keenaan mararka qaar mogta aan la sheekaysana raggan qudaada annaga qudaad manihin lakin waan la sheekaysana wuxuu ku leeyahy ninka iska moor iska moor qabo waxay dhihi jireen eh, kolleyba maamaahyada mogta qaarkood waa in wax laga yar hormariye rag wax looga maahmaha la dhihi jire iska moor waxay dhihi jireen reerka ee waxay ku bi'isaa dhuusa saasay dhihi jireen qofkaan iska warqabin yacni waxaa laga yaabaa isaga inuu dadkii muxuu ahaa halleeyo iskama warhaayo marka qofka mu'minka daa'iman waa abadan waa inuu aad iskaga warhaayo nabigeena sal sl waad garanaysaa markuu idaa dakhala fi lbeyti eh, maxay ahayd bada'a bisiwaak markuu guriga daraq yidhaahda wax kale nabiga ma taabanaya alai sl slam intuusa meel kale aadayn wuxuu aadayaa meeshii muxuu ahaa cadayga ayuu nabigeen aadaya sal slm wuu soo cadayaysanaya cadarka waad garanaysaa nabigeena sal slm hadduu meel maro dhowr muddo kadib xataa qofka soo maro dareemaya uduga nabigeen meesh sa ahaan jirtay ilaa xataa timihii si uu ay casaan noqdaan nabigeena sal ly slm culama allahi marka baabkaas waa baab in loo baraarugsanaado aad muhiim ah gabdhaha marka ha is ilaaliyeeno cadayga uma cadayga uma cadayga ragga adayga uma cadayga uma cadayga nabigana sal slm lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaki cinda kulli salaat aw wudu saasuu nabig sal slm haddii aanan ummadayda inaan dhibaatay aanan ka baqaynin saasaan fari lahaa marka nin eh, akhyaar ahoo qiimo badan oo markaad islaamtaan aad dareemaysa dhididkiisii magaalada nairobi jooga tusaalahaan kuwa noo istanjawaaba laga yaaba inaad mxuu ahaa hadduu maanta wax walba brosh kasta ismariyo markaad soo wareego ood oqrada ku dhacday ku dhacda waxaa laga yaba intuu guri gaarin aad issalaamtaane ninka nairobi jooga dhidid badan aan lahayn oo ka waran mxuu aha dhididkiisii aad dareemaysa faqri iyo baahi badanna aan qabin oo qof hadda nool oo guri degan oo ah ma fiicno arrintaayda saxna maaha ilaahay subxana wa tacala wuxuu dhigay musiil caraq waxyaabahan dhididka zuuliya waad aragteen dukaamo u furan hadda meeshaan soomaalideenaa iibiyaan wixiiba la iska dhaaf hadda waxaa jira bahashaan la yihahda liint liinta unbaa intaad kala jeda meelaha dhididka kasoo ba baad saad u yarmarinaysaa laba maalmood waxaa dareemi laba arka marka gabadha iyo ninka marka dhankaas jawaanibtaas waa muhiim aad ay muhiim u yihiin waxyaaba yar yar oo noocaasa laga yaaba ninka inu nagt ku naca ninkan ay nagt ku nacda laga yaabaa marka waxaas doqonmagaradka ahoo yaryar yaan loo daymala'aanin reeraha isfura iyo iskhilaafa markaad aragtaanna waxyaabahaas yaraa laga yaaba in lagu kala tago arrinta ayada ana way dhacdaa aad ay u dhacdaa ragga qudaadda wax badan ay ka sheekeeyaan marka baabkaas aad ha loogu baraarugsanad ikhwaani jasakum allah khayran hal la isku baraarujiye ina allaha laa yastaxi min alxaq soo ma ilaahay xaqa kama xishoodo waxaas yar yar oo noocaasa ah ayaa waxaa weyaan laga yaaba inay reero dhan oo dhowra tarbiyada horena qeybaa kaleda oo canuga markuu yarya haddii aanan cadayga iyo nadaafadda iyo udaga iyo waxyaabahan soo shiira xumaantooda aanan lagu tarbiyeynin gabadh aan lagu tarbiyeyn oo wiilkaan lagu tarbiyeynin isagoo labaatan jer u ceeboobaya isagoo soddon jer u ceeboobaya markaasa islaanta leedahay war waxaan uru igu dila idhaafiyo gabadhi laftirkeeda inay ku dhacdaa laga yaabaa nasal allah asalama alcaafiya waayahay waxaana waxaad ogaataan cabdullahi bn cabaas radi allahu taala wuxuu dhihi jiray inii uxibu an atasayana limra'atii kama uxibu an tatasayana lii aniga waxaan jeclahay inaan isku qurxiyo xaaskayga oon isu carfiyo oon isu udge udeg aan mxuah isu yeelo sida ayadaba aan ugu raba ninka wuxuu islaanta waxaa laga yaba inuu dhahaa mxuah sewa baabkaskuma aadana isagana waxaa weeyaan kamkamkiisa waxaa weyaan lagu bakhtinayaa in saxa tacbiir marka nasal allah asalama alcafiya baabkaas aad iyo aad darsi ahaan aan u qaadanno oon ummadda gaarsiino annaga kalleyba hadda ma hayno laakiin ummadda aan gaarsiino annaga dhibkaadnama hayan kala jeeda yani muslimiinta qofka marba masjid duu imaada boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dadka masjid ku dukada waa andafu lkhalqi wa dadka ugu nadaafadda badan wa xaqiiqatan markaad hadda aad basaska raacdo oo dadka gaalada iyo dadka aanan dukanin iyo dadkaan taarku salaadka iyo qudaadiga iyo aad dhexgasho allahu akbar allahu akbar waaya xadiidka laba kun sideed boqol iyo kow iyo labaatanaad can malik ibna nadrata waxaa laga wariyey saxaabiga jahiilkan malik ibn nadr ibna cawf aljashmi saxaabi weeyaane radia allahu taala qal wuxuu yidhi ataytu nabiya nabigaan imi sal slm fi thawbin mara duunin ee liidan mara liidanoo mxuu ahaa aad u hoosaysa anoo xihan ayaa nabigu imid faqaala wuxuu yidhi nabigeena sal slm alaka maalu warniyo maal miyaad leedahay maaligow maal miyaad leedahay qaal wuxuu yidhi nacma qaal wuxuu yidhi min ayi almaal maalkii seebaad leedahay maalka ad leedahay waa noocee qaal wuxuu yidhi qad aataani aataaniy allah qad aataani allahu allaweyne wuxuu i siiyey min alibili geela iwalhanami ariga iwalkhayli fardaha iwalraqiiq addoommaha nooc walbo maal ahoo la yeesho ilaahay wuu mxua igu mashaqeeyey ama waa igu nicmeeyey qaal wuxuu yidhi fa idaa aataaka allahu allaweyne hadduu ku siiyey maalan maal falyura laga arka aharu nicmat illaahi nicmada alla raadkeeda calayka korkaada iyo wa karaamatii karaamada alla u karaameeya kaa muuqato ya tanna ku dartii marka nin baad arkaysa dhaqaalo fiican u haystaa wuu basaasan yahay ya kabihiis waa kala muxuuaha duwan yihiin dharkiisa waad la yaabaysaa waxbaa tutuban waxbaa dildilaacsan waxbaa si kale ah dhaqaalna waa ka tuuran yahi weliba dadkaas waxaa u badan dadka geeleyda maarate raallina hadeer geeley geeleyda dadka muxuu ahaa duurjoogta yani boqol neef laba boqol neef geel ayuu daba socdaa markaasa xaaladiisana rabaka yastur weyaan rabaka yastur ma hal haleeblaan ujeeda ayaan mxu soo gedi hal hablaayo ii muuqato ayaan gedigan mxuu aha maraxuna kusoo gedi abu daawuud nasaa ayaa soo saaray xadiid saxiix weyaan beeroleydaana dhaamo kuwa beeroleyda maarteen kuwaasaa dhankaas nagaga fiican xadid labkun sideed boqol laba iyo labaatanaad can ibni camar ibni caasin cabdullahi bn camr caas weyaane in cmr bn caas cabdulahi bn cmr caas radi allahu ta anuma qal cbdullahi bn cmr qaala rasul lla wu uri sal slm in allaha alweyn yuxibu wuxuu jecel yahay an yuraa in laga arka an yuraa in la arko aharu nicmatihi nicmadiisa raadkeeda calaa cabdi addoonkiisa u nicmeeyey aad buu ilahay u jecliyay subxaana wa tacala tirmidi waa xadiid saxiix weeyaan xadidka laba kun sideed boqol iyo saddex iyo labaatanaad can abi hurayrata waxaa la wariyey radi allahu ta an rasul sl sl qala rasulken wuxuu yidhi man kaana lahu shacrun qofkii timo lah oo ilahay timo u siiyey falyukrimu timaa ha oo ha shanleeyo oo ha hagaajiyo oo ha oo ha dhaqa abu daawuud waa xadiis xasanun saxiix waxaa degtay laba kun saddex kun iyo saddex boqol iyo toddobiyo sagaashanaad soomaalida ilaahay fadliga subxana wa tacala inta badan ummadda soomaaliyeed ilaahay nicmada uu siiyey way ka muuqataa inta badan saas weyaan ummadahan kale ayaan saas ahayn oo hadda aan isla deganoo kale aad bay runtii nicmada aad uguma muuqanays aad uguma muuqanays yacni lacag aad u badan iyo malaayiin almalaayiin ayaa bunuugta u taalla xaalad adagnu iskaga nool yahay oo reerkiisa iska rabaatan yihiin oo waxaa laga yaaba wixii daruuri mooyane wixii oo kamaali ah, oo muxuu ahaa aad iyo aad uma galaan israafkana annaga inaan u gudbinna waa loo baahan oo nicmada ilaahay ayga muuqo darteed inaad barfuun muxuu ahaa soo gadataa labaatan kun oo jooga ama aad waxaa weeyaan kaba soo gadataa boqol kun jooga ama saacad boqol kun joogta laftirkeeda waxaa weeyaan dadkaagina ay qaar ka ah ay baahan yihiin oo dhibaysan yihiin haddii dadka ay wada dhargan yihin waa baab kale ayadana waa laga yara haboon yahay wallahu aclam inkastoo qofka nicmada ilah uu siinay ka muuqato dhib ay lahayn lakiin israafkan lama ogola waa yahay baabun laa yuraddu iib catar haddii lagu soo taago lama celiyo waa la qaataa marba haddii catar lagu soo catarka iyo reexaanta iyo lagu soo taago horey kaga qaado weeyaan laakiin waxaa laisweydiin karaa qofka haddii samboor uu qabo catarna wadaadka intuu muxuu ahaa qorayga saa u geliyey ama intuu fur ka qaado kadibna inuu kuu mariyi raba adna haddiiba lagu mariy salaad baad tukanayn saa u dishoonaysa oo tisho tisho tia u leeda mxuu ahaa salaadii ay dhammaanaysa ama inaad ku xanuunsataba laga yaaba ka warran taas waa baabka wixii darar iyo dhibaato waa baab kale laakiin asal ahaan catarka lama celiyo catarada qaar waxaa jira culus oo hadii marba lagu mariya allahu ystur wandur waxaad egta xadiidka saddex iyo afar iyo labaatanaad wandur waxaad egta xadiidka iyo shanaad min mas man masa qof man mas man masad qofkii taabata iiban catar taabata oo haweenaya laa tadhab inay aadayn ila masjid masaajidka aadaynin catarka laga rabo catarka qarsoon udagiis uu qarsoon yahay baabu alwaani hiyaabi dharkan midabadiisa ayuu baabkan u baabiye la xirana xadiidka laba kun sideed boqol iyo afar iyo labaatanaad can hilaal bni caamir waxaa laga wariyey raximahullah can abiihi caamir wuxuu ka wariyey qal wuxuu yih caamir ra'aytu rasulla nabig sal slm biminan mina ayaan ku arkay yakhtubu isagoo khudbayni khudba jeedini calaa macuusye amaba go ayaa ahaaday axmaru ee casaan ah wa caliyun calina radi taala amaama hortiisa u ahaaday yucabiru canhu isagu ka tarjuma nabiga ayuu ka tarjumayo wuxuu u sheegay dadka aad gaarin ayuu mubaliq ah uu sii gaarsiinayey abu dawud ayaa soo sar xadiku xadii saxiixa xadidka laba kun boqol iyo shan iyo labaatanaad malik ibni anas waxa lagu imam da alhijra raximah llah anahu malik balaqa waxaa soo gaaray ana cumar ibn khaaab radi taala qala inuu yidhi inii aniga la uxibu waxaan jeclahay an andura inaan eego ila alqaari qofka qaariga abyada hiyaab ee dharka cad qofka qaariga oo akhrina ama imaamka ama wixii la midka oo dharka cad inaan arka ayaanaad jeclahay weyaan abarani ayaa soo saaray sanadkiisa waba kama sheegin xadidka laba iyo lix iyo labaatanaad can naafi waxaa laga wariyey mowla cabdilahi bin can naafi waxaa laga wariyey mowla cabdillahi bni cumar radia allahu tacaala an ibni cumar wa can abiihi wa raxima naafican kaana wuxuu ahaaday ibni cumar can naafic waxaa laga wariyey mowla cabdillahi bni cumar ana cabdillahi bni cumar kaana wuxuu yalbasu mid xirta athawba mara almasbuuqa ee lagu ranjiyey bilmishqi carada teeda casaanka oo guduudka ah nooc cara ahaan ahoo guduud aho dharka lagu kala rayn jiray amaba waxaa weeyaan lagu raangeyen jiray ayaa jiray kaas ayuu muxuuah isagoo isku isagoo xiran ayuu arkay kaana waxaad yalbasu mid xirta athawba mara almasbuuq ee lagu raangeeyey bilmishqi carada teeda casaanka ah aturaab alabyad ow tin alaxmar wathawba mara almasbuuqa ee lagu rangeeyey bizacfaraan huruudka la mariyey ama zacfaraanka isagoo xerna ayuu arki jiray tabaraan ayaa soo saaray sanadkii waa saxiix weeyaan waxaa dhici karta xaalado khaas iyo guriga inay tahay laakiin asal ahaan waa tii aan soo marnayo dumarka inay leeyihiin wallahu aclam wandur waxaa deegta xadiidka laba kun iyo iyo saddex iyo afartanaad iyo xadiidka laba kun todoba boqol iyo shan iyo sideetanaad xadiidka laba kun todoba iyo sideed iyo iyo xadiidka saddex kun iyo todoba boqol iyo saddex labaatanaad eeg ayuu ku leey imaamka xafidahullah baabu tayamuni fi libaas dharka marka la xirana in dhanka midigta la muxuu aha midigta la hormarya ayuu baabkan ubaabi xadidka laba kun sideed boqol iyo labaatan iyo todobaad can abi hurayrata waxaa laga hurayra kaana rasulula rasulka a sal slm idaa labisa hadduu xirta qamiisan qamiis hadduu xirta bada wuxuu nabigeena ku bilaabi jiray bimayaminihi midigtiisa ayuu ku bilaabi jiray mayaaminihi midigtiisa ayuu ku bilaabi jiray oo gacanta midigta ayuu nabigeena ku hormarin jiray sala allahu alay waslam tirmidi ayaa soo saaray xadidku waa saxiix xadidku xadidka sagaal boqol iyo iyo iyo xadidka laba kun sideed boqol iyo waa kana xirannahay inta waxaa weya waxyaabaha kor laga xirto shaarka iyo fatishaariga iyo wix la ahna waa qamiis waa la dhahaa sidaa weeyaan baabun maa yaquulu qofku muxuu dhihi labisa ad u mara jadiidana cusub mara cusub haddii aad xirto maxaad haysaa sideed muxuu ahaa maxaad akhrinaysaa xadiidka laba kun sideed boqol iyo sideed iyo labaatanaad can abi waxaa laga wariyey raximahullah can abi saciid alkhudri wuxuu ka wariyey sacd bin malik bn sinaan radi taala ada qala wuxu kaana rasu a sal slm ida stajada hadduu cusboonaysiisto thawban mara ama oo soo iibsado ama uu helo ama uu soo gaaro samaahu wuxuu ku magacaaba jir bismi magaciisa qamiisan burdatan waxaa weeyaan saasayuu dhihi jiray cimaamatan magaceeda ayuu sheegi jiray imaa qamiisan inuu qamiis yidhaahdo aw cimaamatan ama cimaamad uu yidhaahdo uma intaa kadib yaquul wuxuu jira allahuma allayu laka alxamdu ilaahu adaa mahadsan ama mahad adiga ayay kuu sugnaatay anta adiga ayaa kasawtaniihi uhugiyey oo isiiyey asaluka rabbi waxaan ku weydiisanaa min khayrihi khamiiskan khayrkiisaan ku weydiisana ama cimaamadan iwa khayri maa sunica lahu khayrka loo sameeyey wa acuudu bika waxaan kaa magangalaya min sharihi shartiisa ayaan kaa magangalaya khamiiskan ama cimaamadan iyo wixii la midka ah iyo wa shari maa sunica lahu i sharta loo sameeyey aan rabbigu kaa mangala saasuu nabigan dhihi jira sal slam abu daawuud iyo tirmid ayaa soo saaray zaata abu daawud wuxuu ku korriyey qaala abu nadrata wuxuu yidhi fa kaana asxaabu nabiyi nabiga saxabiis waxay sl slam idaa labisa axaduhum midkood hadduu xirto thawban marajadeedina cusub qiila lahu waxaa loo dhihi jiray tublii waad dhammaysanaysaa wayukhlif allahu tacaala alla weynana mid asaga bedelkiis ay ku siinaya dharkaan yani cumra ku dhammaysata ayaad ilaahay ku siinaya insha allahu tacaala bedelkiisu khayr qaban allow ku siinaya ama wixii aad kasoo gaday bedelkiisu khayr qabaad helaysaa saxiix xadiidkaasna waa saxiix waxaad eegta xadidka laba kun toddoba boqol iyo sideed sideetanaad baabu thawbi shuhra marada shuhrada ah, oo dadka kale aad kaga duwan tahay oo kaliga aad xiran tahay oo filfiisha ah waxaa weeyaan inaan la ogolayn oo dadka marag ka duwan um, islaamkan iyo ummaddan socoto dhan muslimiintan dharkooda dhan ahayn inaad kaligaama moodato oo lagugu yaqaano arrinta ayada diidma la diiday baabkan ubaabi xadidka laba kun sideed boqol iyo sagaal iyo labaatanaad can ibn cumar waxaa lori abdullahi bin cumar radi allahu taala anma qala abdullahi bin cumar qaala rasulka wuxu yiri sl slm man labisa qofka xirta thawba shuhratin mara shuhro ah oo dadka ka dhex oo ka duwan fi dunya adduunyada albasahu llah alwayn wuxuu hugiyaa hawba madalatin mara duli yowma alqiyamati maalinta qiyaamo uma intaa kadibna allaba bihi wuxuu alla ku shidaa naaran dab ayuu ku shidaa weyaan abu daawuud ayaa soo saaray ibnu maajahna sidoo kale xadiidku waa xasan weeyaan marka dharka yacni qofka waxaad arkaysaa ummaddan islaamka oo socoto dhar ka duwan oon ku nooc ahayn oo nin walba ishuu la raacay war waxaan maxay yihiin sida ninkaan u libisan yihi hadda sooma arkin kuwa muxuu jilbaha go-on ruf sooma arkin waa shawbushuura dadka sarwaalo caday wataan isagana jelbihiisa ayaa wada muxuuha baalkii ah haye waxaa weeyaan lebiskii wahaakada marka saa qofka isaga marka maalinta qiyaamo dhar dulliyaa loo xiri marka loo xirana kadibna dabbaa la qabadsiini waa holcaya marka ummaddiya saa wada daawani saasuu nabigana cadayna sala allahu alay yani waa dabbaa lagu shidayan kala jooda daawashada waa iska un xaasil baabu albadaadati qofka inuu muxuu ah isyara basaasiyo iyo wataqashuf iyo nolol yar adag inuu isyarigeliyo axyaanan mararka qaar inay mararka qaar oo dhift ah ay dhib lahayn ayuu baabkan u baabiye yani qofka mararka qaar inuu muxuu ahaa sidii lagu yaqaanayo taagnaanta iyo qamiiskii faaraysnaa iyo adduunka isku aadanaay wix intuu iska yara dhigo isagoo xogahoo yara basaasan la arko naftiisa mararka qaar uu muxuu ahaa yara jeedlo ayadoon badnayn inay arrintaa ay muxuu aha dhib lahayn ayuu baabkan u baab yahay xadidka laba kun sideed boqol iyo soddonaad an abdlahi bni muqafarin waxaa laga wariyey radi allahu ta qa wuxuu yidhi nahaa rasul wuxuu diiday can atarajuli qofka inuu shallaysta ilaa kiban marmar mooyane yani qofka mar kasta inuu muxuu ahaa raga dhallinyarada waxaa soo baxday sida dumarkii muraayada dul taagan maanta laba iy tobanka wa isdulokeynayaa oo waxaa way timihii intaasoo kale lalamarin intaas saasaa la yeeli wahaakada wejiga laftirkiisi intaasaa lala xarbini qofki yani waad la yaabaysaa ziinada iyo isqurxinta waxaa lagu ogaa annisaa awaman yunashau fi lxilyati soo rabbi ma dhihin subxana watacaala quruxda ab lagu barbaariya oo markii hore dhagaha loo diri waad aragteen waxaa loo gildaha baa loo gelini wamaa ilaa dalika kuul baa loo xiray gacmihii wahaakada waa loo cilaamini waad aragteen dhar qurux badan hadda kuwaan meelaha ku dhegdhegan somaad arkin kuwan oo muxuu ahaa balqiis iyo ma ahayn waxaa noocaas meesha ku dhegan somaa arkin waxaas dhan ayaga gabdhihii yar yaa loo diyaariyey gabdhihii aa loo diyaariyey quruxda awman yunasho filxilya waxaana muslimiinta iyo walaalaha dharkaa keena waxaan ugu digaynaa gabdhaha baaliqa dharkooda yayna keenin dharkaad noocaasa oo gabdhaha baaliqii keenin gabdhaha yaryar oon baaliqi ahayn dhib ma lahan ziinadaas inaa iska xirtaan dhib lahan laakiin gabdhaha baaliqa oo qaangaaray dharka in loo keeno arrinta iyada waa arrin khatar oo weliba muslimiinta loo keena oo cidi lagu soo beega gabdhihii xijaabka quruxsanaaye oo xirnaayeen ayay tuurayaan kadibna kaasoo ay xiranayaan gabar halka shan iyo toban sana jirta anna balqiis haliigada ama fulaan haliigada amaba nooc kale haliigada iyo kuwa kala duwan oo hadda magacyo badana jira moogta marka mid ilmaha gabdhaha kuwa yaryar un oonan weli muxuu ahaa qaangaarin oo inay isasturaan laazimka ay ku ahayn kuwa irkooda kuwaasaaba aaba dadka u badan boqol kiiba toddobaatan kuwaas weeyaanba intaasaaba dadka aaba ugu filan ribax iyo wanaag iyo khayr ugu filan marka kuwaan gabdhaha qaangaarka haliska dhowra waaya adigan haddii aad aaba tahay ama walaal tahay amaba zawj aad tahay iska ilaalin inaad muxuu arkaa noocaasa dad baaliqoo qaangaar u gada weeyaan xadiidka laba kun sideed boqol iyo ko iyo soddonaad can cabdillahi bni buraydat waxaa laga wariyey radi allahu ta an ana rajula gabdhaha moogtahay way sooman yihiin okaadiy marka okaadiy intaan ku filan waxba ma maqlayaan marka waxba isku dhibina waaya gabdhaha okaadiy jazakum allah khayran waa kitaabkaan dhegaysanne eh. kitaabka aan dhegaysan okaadiy xagga ku sheekaysta meelaha taga ama qur-aanka baabwaaa weyaan xadiidka laba kun sideed boqol iyo ko iyo soddonaad can abdillahi bn murayt waxaa laga wariyey radi allahu taala arda ana rajula nin oo min asxaabi nabiy nabiga saxaabadiis ka mid a ah, raxala wuxuu u soo rartay ama uu muxuu ahay usoo safray ilaa fadaalata ibni cubayd ama fadaala ibni cubayd wahuwa bimisra fadaalana wuxuu joogaa masr faqadima caleyh wuu u yimid faqala wuxuu yidhi ama inii aniga miya lam atiika kumaanan imaanin walaakinii aniga samictu waxaan maqlay ana anigay iyo wa anta adiga xadiidan baan ka maqalnay min rasulilah rasulka aan ka maqlay sal slm rajowtu waxaan rajaynaa ama aan rajeeyey an yakuuna inuu ahado cindaka agtaada minhu xaggiisa cilmun aqoon aniga hilmaan badan baa igu dhacay amaba si baan u yar shakiye inaad cilmiga nabigaan ka wada maqalin aad haysa ayaan rajeeyey saasaan ku imid qaal wuxuu yidhi maa huwa kaa muxuu ahaa qal wuxuu yidhi kada wa kada sida ay sida dabcan hadduu yaqaanana ood xasuustana u sheegay hadii kalena wamaa lii araaka maxaan ku arkaa shacitan inaad basaasan tahay wa anta adigana amiiru lardi arlada iyo dalkaan aan joogna aad amiiru tahay maxaa ku basaasiyey ya ood u basaasan tahay adigoo wadankan hadda aan kugu imidna amiirka qaala wuxuu yidhi rasul sl sl slm kaana wuxuu ahday yanhanaan mid naga reeba can kaiirin min alirfa inaan aad nafta ugu raaxayno oo qofka uu muxuu ahay bulucbuluc iska noqdo ya dad sooma arkin haddii aad wax yaraysaa u jirkii sida uun loo loogu raaxaynay raggii ugu raaxaynayen wax iska noqdeenba buluqbuluq insaxa tacbiir nabigeenna wax badan oo noocaasa waa noo diiday sala allahu alay waslem qaala wuxuu yidhi wamaa lii laa araa calayka xidaa'an maxaad kabalaan u taho kabaan kaba kuga arkaynin qaala wuxuu yidhi kaan nebiyu nabigeenna wuxuu ahaa sal slm yaamuruna midna fara an naxtafi inaan kabalaan noqon axyaan marar kaar inaan xogaho aan kabalaan iska yara ahaano wuuna fari jiray marka yani xaalada gooni ah ama hab caafimaad qofka ha u sameeyo ama marar kaar naftiisii yara edbiy ha u yeela xaalada gooniya waa gooni laakiin asal ahaan qofka muminka waa inuu in allaha jamiilu yuxibu aljamaal saas weyaan marka haddii aad aragtaan wadaad aad u xarago badna oo maalintan ay ka yara jaban tahay waxaa weyaan hala yaabin waaa laga yaba xadiidkan inuu ku camalfalaa ah. hala yaabina weyaan waayahay baabu lobsi asuuf suufka waxaa weeyaan in la xirta ayuu baabkan baabi xadidka laba kun sideed boqol iyo laba iyo soddonaad can caaishata waxaa lagu zawji nabiy radi allahu taala anhu ardaha qaalat waxay tahay caaisha sanactu ila rasulillah nabiga waxaan u sameeyey burdatan salaad waxaan u sameeyey lirasuul rasulka burdatan macuus amaba mara sawda ee madow falabisa wuu xirtay falama caliqa fiiha markuu ku dhiday wajada wuxuu nabiga dareemay riixa suufi suufka urkiisa ayuu nabiga dareemay faqadafaa nabiga wuu tuuray sala allahu calayhi waali waslem qaal wuxuu yidhi axsibuhu waxaan u inuu yidhi wa kaana wuxuu ahaaday tucjibuhu riixu ayiba udgoonka wanaagsan nabigana aad buu jeclaan jiray udoga wanaagsan aad buu nabigan jeclaan jira sal sl abu soo saaray waana saxiix nabigan waa ti u dhihi jir sal slm xubiba ilaya min dunyaakum aiib wanisaa dumarka iyo iibka ayaa adduunkiina waxba adduun haddii wax laga jeclaana labada ayaan ka jeclayo nabiga dhihi jiri sala allahu alayh waali wasalam mashaacirtiisa nabiga ma qaran jirin calayhi salat slam waad aragteenoo qofka islaantiisa inu yihah ku jecla inuu yidhaahdo bismi illaahi araxmaan ya adduunka waxaa weye weliba dumarka ayaa daranoo ninkeed inay tiraa waan jeclahay waa aad wax u adag ninka ragga waxaaba dhici karta inaad mararka qaar ku yara dhiirado laakiin dumarka ha ka yaami baabu maa jaaa fi lcimaamati wuxuu ku soo arooray iwa alqamiis iyo qamiiska iwa aljubati jubadda iwa alkhuf iyo sogoska adag oo khofka loo yaqaano walaalahin baakistaanta iyo raggan tabliiq oo socda waad kuwaas haddii aad khuf rabtaan baytulmaal baad tegaysaan baytulmaal uu dhooban yahay ragga baytulmaal jooga ayaa muxuu aad u wata weyaan qof qofkii aan aqoonin hadii kale waaba taqaanaan xadiidka laba kun saddeed boqol iyo saddex iyo soddonaad can naafic waxaa lagu yihi mawla cabdillahi bni cumar can ibni cumar abdillahi bni cumar qaala wuxuu yidhi kaana nabiy nabiga muxamed sal sl ida ctama nabiga hadduu cimaamad xirto sadala wuxuu ka raaricin jiray cimaamatu cimaamaddiisa bayna katfay labadiisa garab ayuu ka raaricin jiray qaala naafic wuxuu yidhi wa kaana ibni cumar abdillahi bni cumar wuxuu ahaa yasdilu mid ka raarici cimaamatu cimaamaddiisa bayna katfay labadiisa garab maanta waxaan u malaynaa wadaadka doobkiisa ay la yaabanaydeen xadiidkan aan usoo qasdahayay inaan xadiidkan ku camal falno ragga aanan aqooninna ay arkaan soomaalida waa wada taqaanaaba inkastoo kuwa dambe oo wahaabiyada ay tarbiyaysay oo mxuu aha garbasaartan cadiga loo saarana oon mxuuaha ku barbaaray ay u aqoonna laga yaaba saan weyaan marka kole aad uma aqaan aniga sida raggii raggii khatartaha ah isfiican u xihan jira laakiin in mxuu ahaa qaybtan dambe loo raaraciyo madaxan la duubo weyaan saasuu nabigeena samayn jiri sala allahu caleh wasalam bayna arafayhina waa soo aroortayoo in arafkaas hoose iyo arafkoo yaro mxuu ahaa uu la socdana waa la sheegay marka taqriiban cimaamadda nabigeena uu duuban jiray say sheegayaan noocaan ay u ekeed wallahu aclam ilahi baa xaqiiqada wandur waxaad eegtaa xadiidka laba kun iyo iyo saddex iyo afartanaad eeg weyaan xadiidka laba kun sideed boqol iyo afar iyo soddonaad can umi salamata waxaa laga wari zawji nebiy radi allahu taala ardaha um lmuminiin qaalat waxay tiri umi salama kaana wuxuu adaa xabu ahiyaabi maryaha kuwa loo kala ceelmadiy ilaa rasul rasulka alle alqamiis qamiisku nabigu jeclaan jiray waa hadda dharka ummadda soomaliyeed u badatay alxamdulilah ummadda soomaaliyeed qamiiska waa xihan jiray ninka shiikha oo aadka u weyn basaa xihan jiray waa garanaysaan amaba ha noqda sheikha ariiqa ha noqda sheekhu ariiqa oo atbaacda loo kabaha loo qaado ha noqdo waxaa weyaan kaadadiisa adii la raba abi candhuuftiisa ha noqdo oo gacmaha mxuu intu farxalkiisa lacba ha noqdo amaba sheekha fiqiga dhiga oo mxuu ahaa fiqiga iyo axkaamta dadku dhiga ha noqdo amaba sheekha kale ha noqde nooca noqdaba dadka culimada ah oo culimanimada loo yaqaan ayaa qamiis xihan jiray laakiin hadda waad aragteen dadki waxay u bateen qamiiska alxamdu lilah rabbi alcaalamiin nabigeena wuxuu jeclaan jiray qamiiskaas abu daawuud tirmidi ibni maaja xagga asturkan asaga waa astur badan xadiku xadii saix weyan xadidka laba kun sideed boqol iyo shan iyo soddonaad can ilmuqirata bni shucbata waxaa laga wariyey radi allahu taala ana nabiya nabigana sal sl labisa wuxuu xirtay jubbatan jubbad ayaad xirtay waa koot kootiga waa jaakeetka oo kale ruumiyatan ee ruum reer ruum loo mxuu aha nisbeeyey oo ayaga ay sameeyeen ahay dayiqata alkumayni labada kum gacmaha meesha u dambaysa ee kumka la yihahda meelaha labada kumna ay ciriir yihiin ayuu nabigeena xirtay sal allahu alay waslam xadiidka tirmidi waa xadiid saxiixa wabaan ka boode xadiikaas waa tirmidi wa xadii saix weyaan ayaa soo saaray tirmidi wa xadii saix xadidka laba kun sideed boqol iyo lix iyo soddonaad can shacbi waxaa laga yuri camr ibnu sharaaxiil ashacbi weeyaani min wusta taabiciin taabiciinta kuwooda dhexdhexaadka ayuu ahaa weliba hiqana wuu ahaa wuxuu dhintay bacda almia boqolka hijrada nabigeena kadib ayuu dhintay raximahu llah qaala wuxuu yidhi shacbi qaala almuqiiratu ibnu shucba wuxuu yidhi radia allahu taala saxaabiga jalilka wuxuu yidhi ahdaa wuxuu usoo hadiyeeyey dixyatu alkalbi ninka dexyadkalbi la yihahdo waa ninka nabiga u ekaanta badnaa sal sl aad buu nabiga u ekaan jiray alayhi sl lirasulilahi wuuu jibriil ayuu u ekaan jiray markuu wuxuu kusoo shabihi jiray jibriil ayaa dexyalkalbi dexyatulkalbi ninkaas quruxda badnaa ayuu jibriil usoo ekaysin jiray mararka qaar xitaa cayisha aragtay isagay umanaysa ahdaa wuxuu u hadiyey dexyatu alkalbi wuxuuuso hadiyey lirasulilah wuxuuso hadiyey khufayn laba sogos oo aad adag khufaynka caadiga uso hadiyey falabisahumaa nabigan wuu xirtay tirmidi waa xadiis saxiixa baabu maa jaa fii iibi alrijaal ragga catarkooda iyo wanisaai dumarka catarka iyo ay marsanayaan noocyadaad kale yahay ayuu baabkan u baab yahay ragga waxaa la rabaa mid midabkiisa uusan muuqanin carafkiisana u u muuqda dumarkana waxaa la rabaa mid midabkiisa u muuqda carafkiisana uusan muuqanin ayaa la rabaa weyaan xadiidka laba kun sideed khaasatan markii banaanka loo soo baxa waa khatar dumarka inay bananka la so aadaan catarka la diiday xadidka laba kun sideed boqol iyo todoba iyo soddonaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey cabdiraxmaan sakhdowsi qala abu hurayra qaala rasul ll wuxu yih sal slm iibu rijaali ragga catarkooda maa dahara wuxuu muuqda way riixuhu udaygiisa wa khafiya u qarsoonay lownuhu midibkiisa wa tiibu nisaai dumarka catarkoodana maa dahara wuxuu muuqda lownuhu catarkiisa ama midabkiisa wa khafiya u qarsoonaaday riixuhu udagiisa weeyaan abu daawuud tirmidi nasaa-i waa xadiid saxiix weyaan baab alkuxli indha kuulka iyo baabkan ubaabiya xadidka laba kun sideed boqol iyo sideed iyo soddonaad can jaabir bn abdilah waxaa lagu radi allahu tacala anhuma qaala ka jaabir bn cabdillahi samictu rasul baan ka maqlay sal slam yqul isagoo leh calaykum waxaad laasimtaan oo daa'imtaan bilimid imidka indakuulka la yidhaahdo magacaas waxaa weyaan imid ayaa la yihahda cindanoo markaad saaanaysaan fa inahu maxaa yeelay yajlu wuxuu ifiyaa albasara aragga wayumbitu ashacra timahana wuu soo saara timaha indhaha agagaarkiisa meelahaas timahana wuu soo bixiyaa isaga daaima ibn maaja soo saara xadii saxiix weyaan imidka marka waa nooc kole hadii aad tagtaan qolyaha cataariinta oho catarada gadmaashan sigiska muxuu ahaa ayaa indakuuladii laga hela mogta meelahan dhanka banaanka haddii imid isii tiradaan kolib in laga helo waa suuragal weyaan wallah aclam baab khiaab Eh, xinaha iyo cilaansiga linisa dumarka ilaansan ayuu babkan ubabay xadidka laba kun sideed boqol iyo sagaal iy soddonaad can caaishata waxaa laga wariyey zawji nabiy um ilmuminin asidiq bint sidiq radi allahu taala ardaha ana imra'atan haweeney madad waxay soo taagtay yaddaa gacanteed ila nebi nabiga gacantay usoo taagtay bikitaabin waraaqay udhiibaysay gacanta intay waraaqay udhiigaysay oo nabiga usoo taagtay faqabada yadoo nabiga gacantiis ayuu marka gadaal u cishay wuxuu ka yaabayaa gacanta inuu taabtoo kale ilan gacanti waxaa laga yaaba inay baasha ay meelka soo jooday loo baahda marka ayada in eh, gacantii qof marad wa ka qaadaysa wixina ay yaryihiin in la taabta in loo baahda laga yaaba faqabada yadoo gacanta ayuu gadaal u cishtay faqaala faqaalat waxay tii ya rasul rsulka allow madadtu yadii gacantayda ayaan soo taagtay ilayka adiga bikitaabin buug ayaan kuusoo dhiibay ama waraq falam ta'hudu maadan qaadanin oo maadan iga qaadin faqaala wuxuu yidhi nabigeenna innii aniga lam arid lam arid adri miya haa innii aniga lam adri maanan ogaanin ma aanan ogaanin ayadu imra'atin haweeney gacanteed miyaa hiya iyada gacanta iisoo taagantay oo waraaqda ay ku jirtay waraaqda muxuu waday aw rajulin amam nin gacantii gacantii aan kala garan waa haddii rag ay tawaaba laga qaadi laha dhib ma lahateen laakiin wuxuu waxaa laga yaabaa faro dhudhuubanoo sida dumarka udhudhuuban ay yihiin <laughs> dumarkii ragga isku fara baa boogta marka cilaan waxban ay ka muuqan marka waan garan waay saasuu nabig yiri sal l slam qaalat waxay tidhi bal yadu imra'atin bal qaala wuxuu yidhi low kunti haddii aad imra'atan haweeney lahayarti adfaaraki adfaaraki cidiyahaada ayaad badeli lahayd bilxinaa cilan ayaad gacmahada aad mxuu ahaa aad cidiyahaada marin lahayd saasuu nabig yidhi sal ll slm nasaa-i ayaa soo saara xadiidku xasan marka dumarka marka inay xinno marsadaan waa kaas marka waa dhaqanka lagu yaqaano laakiin ragga inay marsadaan ka warrama rag waxaad arkaysaa faryarada xinno yar kula somaarka wiilash kuwaas marka waa muhanasiintii muhanadki uu nab mxuu ahaa nabigu u sheegay halla saara guryaha laga bixiyo saxaabada ay yihahdeen mandilla kow baan ugu siinaba kuwaas weyaan marka marka dumarka unbaa lagu yaqaana xinnaha inay mastaan lakiin wiilasha xinnaha iska ilaaliyeen si mukhanafiinta ugu biirin ugu darsamin nasaa-i ayaa soo saara xadidka waa xadis baabulmarata haweenayti tataayabu lilkhuruuj bixitaanka dhib iyo catar isu marinaysa ayuu babkan u baabay xadidka laba kun sideed boqol iyo afartanaad can abi musa ashcri waxaa la wariyey can nabi nabigan wuxuu ka sal sl qal nabigan wuxuu yidhi ida istactarat ilmar'atu haweenayd haddii ay cadraysato ay catar marsato oo fa marat ay soo marta cala alqowmi dad ay soo martay liyajidu riixa inay udageeda iyo waxay soo marsatay ay ka dareemaan darteed ay muxuu ahay u soo marto oy u marsato fa hiya kada wa waa dhil ayuu nabigana ku tilmam sal slm qaala wuxuu yidhi nabigana qowlan hadal shadiidan aad u daran ayuu yidhi weyaan oo aad buu canantay abu daawuud tirmidi nasaai iyo daarimi xadiidka xasan xadidka laba kun sideed boqol iyo ko iyo afartanaad can abdullahi ibn mascuud waxaa laga wariyey radi allahu taala arda an nabigan wa ka sl sl qal nabigan wuxuu yidhi almaratu haweenayd cawratun waa cawra fa idaa kharajat haddii ay soo baxdo istashrafaha shayaanu shaydaanka ayaa muxuu ahaa muujiyo wuxuu leeyahay meeshaan ay ka kuusan tahay meeshaan ay ka quruxsan tahay meeshaan ay sidaa ka tahay balse u eeg isagii ayaa marka dhan walba ayaa laga yaabaa inuu muxuu ahaa kaaga qurxiyo marka dumarka inay isasturaan oo aad ugu dadaalaan ayaa muhiima baryahan waxaa bilaabatay xijaabkii caadiga ayma ogeydeen oo taagnaa oo laabiska ahaa xagga ayaa lagu tuuray midko waxaa la soo qaatay marka balaq ah kan balaqda marka meel walba uu saaran yahy marka wixii ka hooseeyo caadi u muuqdaan haddii ay gabar tahay haddii ay islaam weyn tahay haddii ay qof muxuu ahaa wadaad tahay ay wadaad ahayn dumarkii waxay baryahan u bateen xijaabkaas maarata balaqda ah. oo markii saa loo suroba adi maaragteen mara intaad xerato mara kadibna biyo aad gasho magaciis sheekh g s m yalla g s m waa ku yii muxuu ahaa <laughs> sheekh cusmaan intabi iska ilaada meesha lagu daqarayn marka alumuum g s m kaas waa halis g s m kaas marka waa halis wa tafsiirkiis muxuu shekh cusmaan ha ha ha marka hadda tusaalaan adi haddii intaad dhar xirato dar kadibna aad biyo aad makuurto saa u gasho kadibna aad soo baxda jirkaaga maxaa qarsoonaani waa jirkaada dhan wada muuqanaya tabtaas dhan ay hadda gabdhihi xirteen arrinta ayada halis waa marka guryaha ay ka soo baxaan gabdhaha noocaasa ha laga celiyo ha laga celiyo ninkii ha celiyo walaalkii ha celiyo aabbihii ha celiyo ninkii walaashida ay soo baxaysa ha celiyo ayaday mxuu aha gabadhi hooyadii ha celiso gabadhi fiicnaydoo xijaabka fiican xirnayd tii kale walaashida ha celiso ha lays celiyo jiiraankii ha celiyo marka arrinta ayada ah waa arrin imtixaan ah oo runtii nagu soo badatay loo baahan yahayna in aad loo inkiro indhaha in lala raaca ayayba noqotay inta la inkiri lahaa waa mushkilad ummadday dambaajinayaan waayahay xadiidka baabu xijaabi اlmarأati haweeneyda xijaabkeeda ayuu baabkan u baabay xadidka laba kun sideed boqol iyo laba iyo afartanaad can umi salamata waxaa la wariyey zawji الnabiy radi allahu ta arda qalat waxay tir umi salama lamaa goorti naslad ay soo degtay yudniina ha raariciyeen calayhina dushooda dumarkii muminiinta ah muminaadka ahaa min jalaabiibihina jilbaabkooda iyo xijaabkooda ha ku raariciyeen markii ay soo degtay suuraة اaxzaab kharaja waxaa soo baxay nisaa ansaar ree ansaar dumarkoodii kaana calaa ru'uusihina madaxooda waaba iyadoo ay saaran tahay u ahaaday alhirbaan tuka qaaqown qaaraa dhah tuka min alagsiyati dharkii ay xirteen dhar madow oo wada muxuu ahaa tuka u wada eg ay hal mar qab isku wada siiyeen aayaddii soo degitaanka ay soo degtay iyo xijaabka ay isku taageen isku waqti ay noqotay radia allahu canhuna wa dumarkaas nimanka ree ansaareed raggooda iyo dumarkooda sabaaquuna ila alkhayraat weligoodba khayrka waxaa weyaan safka hore ay ka yihiin safka hore ay ka ahayen radi allahu taala ardahum lidalika nabigeena sal slm wati u dardaarmay uu u dardaarmay istawsuu bilansaari khayra ansaar khayr ha loo dardaarmo dadka way badan doonaan ayagana way yaraan doonaan ee ansaar waxaa weyaan ha laga warhayo waatuu nabigeenu yidhi sala allahu calayhi waali wasalam abu daawuud diintan maanta annaga aan ku nicmaysanayno oon ku cibaadaysanayno oon khayr adduun imid aakhra ku gaarayn insha allahu tacaala diintan waxaba ragga dhiigooda u bixiyey oo walaalahood u bixiyey hal meel oy nabiga ku difaacayana todoba wiiloo dhallinyaro ah todoba wiiloo dhallinyarao eh, wada siman oo ree ansaareed ah kow man yarduhum cana yaa naga difaaca wiilbaa faw soo dhihi kow ku kala soo bixi kow ku kala kow ku kala kow ku kala kow nabigeena laba ninoo ree muhaajiriin ayaa la taagnaa dalxa iyo nin kale markaasaa nabigeena marka raggii halkaas ay wada waran yihiin ayaa wuxuu yidhi maa ansafna asxaabana raggii saaxiibadeen ahay cadaalad umaanan samaynin annaga saddexdeen muhaajiriinta wada noolnahay ayagan sabtoo todobadu halkaas ay yeelaan raggaas ay ahayn radi allahu taala wardaahum marka niminka ayaga dumarkoodana saas ay ahayn markii ayad soo degtay markiiba way isku taageen radia allahu canhun wardaahun baabu xadiidka laba kun sideed boqol iyo saddex iyo afartanaad can caaishata radi allahu taala wardaha ana asmaa binta abi bakrin asmaa binta abi bakrin bakar dakhalat calaa rasuli nabiga ali soo gashay wa calayha hiyaabun riqaaq dhar dabacsan ama jar dilacsan iyadoo xihan fa arada canha rasulla nabig al ka joosta sal allah alay slam umaashidii weyaan waqaalu ya asmoy ina almar'ata haweenayda idaa balaqat haddii ay garto almaxiida wakhtiga lagu xaydayo haddii ay garto oy qaangaar noqoto lam yaslux ma suubada ma suubana an yuraa minha in laga arka ilaa haada wa haada kanii kan ma oyane wa ashaara wuxuu ishaaray ilaa wajhihi wejigiisi kafay bis calcalood abu daawud ayaa soo saara xadiku xasii saxiixa abu daawud wuxuu yidhi waa mursal saas ayuu yidhi weyaan marka dumarka marba haddii ay qaangaaraan labadan calacalood iyo wejiga inta ka baxsan in la arka ma ahan sidoo kale waxaa weyaan jirkii hoosana in mxuu ah dhar sawira in la arkana ma ahan shuruudda xijaabka oo sideedaad waad garanaysaan waxaa ahay inuu mxuu ahaa waasic yahay annagana maanta waad aragteen dhab meel kasta qofta waa la cabirayaa intii jirkeedii qalqaloocia lala gelinaya waad aragteen imtixaankan hayst ragga marka oo mxuu aha sameeyo designka waxyaabaha sameeya iyo modelka ha is ilaaliyeen waxaan arkay magaalooyinka soomaaliya magaalo ka ah, oo dad noocaas samaynaa hadda dharka kuwan oo maaragtay maxaa dhihi jiray dharka sameey almod maxay dhihi jireen ii sheega ya caarid alazya kuwaan dharka soo bandhiga ya kuwaas ayaga nairobi xataa waa ka jiraan umayna nairobi hataa waxbaa ka jiraan umayna inkastoo aad u muuqan soomalilan waa arkay ayadna t ga waxbaan ka arkay iyo youtubekan ka arkay waxyaabahaas marka in aada looga taxdiro masalada marka meesha ku jirta waxay tahay ilaa haaka <clears throat> wejiga iyo labada caladood alimaam alalbani cali ramat lla wuxuu ka mid yahay culimada qabto oo kumintidii oo weliba kitaab weyn xijaab almara almuslima ka alifay in gabadha muslimadda ah calacalaheeda iyo wejigeed uusan cawro ahayn oo weliba aad ku difaaco ka mid yahay radia allahu taa raximahullah ramatan waasica culimada sacuudiga oo muxuuaha weyn sida sheekh albani iyo sheekh binbaaz iyo sheekh eh, binbaaz iyo sheekh eh, cuthaymiin iyo raggaana iyagana iyo khaliijka guud ahaan culimada khaliijkana waxay qabaan gabadha in waxaa jirkeedo dhan uu cawro yahay waxay waafaqsanyihin mataqaanaa safiinahay ku camal faleen la socda safiinahay ku camal faleen raggaa sacuudiga khaliijka jooga culimmadooda oo dumarka waa wada cawro dhahay meel dheer ma ay aadeen safiinahay ku camal faleen safiinatu najaaga u taga marka waxaa ku qoran wacawratu lmarati cinda alajaanib wacawratu lmarati fi salaati wacawratu lxurati lah wacawratu lxurati fi salaati jamiicu badaniha ila alwaj walkafayn gabadha xurta ah markay salaad ku jirta cawradeeda waa wejiga iyo labada calacalood wcawrat lxurati waa faqrada ka dambaysa wcawrat عند cinda جميع jamiicu badaniha waa safiinihi la socda ya marka taana qabsada marka masalada waa masalo khilaafi ah oo waxaa weye ilaa maa dahara minha wejigi iyo alama calooda loolama jooda iyo marka ninka haddii aad aragtaan gabadhiisi iyo insha allahu tacala waxba yaan lagu ceebinin haddii iyagoo qamla arkana insha alla waxba yaan lagu ceebinin labadaba waxaa weeyaan meelo fiican ay ku dhegan yihin lakin wix intaa dheeri ka ah taas way ta mashkiladii belada ah taasaa marka alla leeya maya wixii wejiga alcalaha dhaafsan baabkaa jooji laakiin ayagana wejiga marka loo furo inay eh, wasajan alxawaaji walcuyuuna inay sunooyinkii ay muxuu ahay dhuubta oo kadibna ay tulaka dhab ku siiso oo ay afkii oo wax aad u liidanta ayada ta ma soconayso wandur waxaad eegtaa fi fardi alxijaabi xijaabka fardiyelitaankiisa xadiidka toddoba boqol toban iyo afaraad iyo xadidka laba kun afar boqol iyo shanaad iyo xadiidka saddex kun lix boqol iyo lix iyo afartanaad wandur waxaad eegtaa fi fasli bayna jinsayni labada jinsi oo ragga iyo dumarka iyo wiilashi iyo gabdhaha in la kala saaro jeefka iyo dhan walba iyo xataa qololka haddii qolol waasic la heli karo Eh, xadiidka laba kun afar boqol iyo tobanaad iyo xadidka laba kun afar boqol toban iyo koobaad wandur waxaad eegta fi cadami dukhuul cala nisa dumarka inaan loo gelin oo waxaa weeyaan dumaashaday waa iyo muxuu adeertay waa iyo fulaan aan lagu eh, khaldin khaldamin waxaad eegta xadidka laba kun afar boqol toban iyo labaad iyo xadidka laba kun afar boqol iyo toban iyo saddexaad baabu duyuuli nisa dumarka maradeeda muxuu ahaa hoose ayuu baabkan u baab yahay marada xijaabka eh, qeybta hoose intuu gaaraya yacni raaraca raaracsami intee la gaarsiini xadidka laba kun saddeed boqol iyo afar iyo afartanaad an bn cumar abdulahi bn cumar xal radi allahu ta anuma qal cbdullahi bn cumar qaala rasul rasulka wuxu yiri sal slm man jara qofki jiida thawbahu maradiisa khuyalaa'a xarraga kibir u jijiido lam yandur ma eega allahu alla weyn ilayh xaggiisa yowma alqamat maalinta qiyaamo waa tii aan kala soo warrannayoo jarigaas oo weliba khuyalaha u ku jira ama jariga guud ahaanba in waxaa weeyaan qofka saddex qob uu ku mudana qobada in ilaahay uusan eegin nadar sidoo kale inaan muxuu ahay la tahirin in cadaab xanuun badan amaba cadaab weyn la cadaaba wati aan soo marnay xadiidka muslim abu dar soo saaray radi taala arda qodob qodobkaas u ah labaadna qofka haddii hanqab u ka hoos maraya in minta iyada la gelina oo laakiin aanan waxaa weyaan cuquubadan labada cuquubado kale uusan lahayn waa aan soo marnayo saas uu jamcini weyaan tii abuubakarna aan kaga jawaabnay abubakar waa la taskiyeeyey sidoo kale abubakar asaguma qasdin waa ka noqonaysay sidaa weyaan nabiga ayaana taskiyeeyey oo yidhi kuwaas kuma jirtid qaal wuxu yidhi abdullahi bin cumar